alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wla cudwana ila clى اlظaalimiin wslى اllahuma wslm clى nabiyina muxamedi wclى alih wصaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid waana dersigeennii toddobaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska boqol iyo toddobiyo labaatan baabu man adaa jaarahu xataa yakhruja xadiiska boqol labaatan iyo shan xadaana caliy bnu اlxakiim alwdi qaala xadaana shariik bnu cabdillaahi annaqaci waa sayiء اlxifdi sa'a xifduhu lama waliya اlqaضاء can abi cumar abi cumar yani annaqaci waa majhuul can abi juxayfata wahb bni cabdillaahi assuwaa'i qaala wuxuu yihi shakaa rajulu nin baa ashkatooday ila nebiyi sala allahu caleyh wasalam nebigu u soo ashkatooday jaarahu deriskiisa isagoo ka sheeganaya fa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu caleyh wasalam ijcal waxaad yeeshaa mataacaka alaabtaada oo fadachu waxaad dhigtaa cala dariiqi dariiqa dhig buu yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi alaabtaada intaad soo saarto dariiqa dhig buu yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo dariiqa u soo saar faman mara ruuxii soo mara bihi ay bidariiqi ruuxii soo mara yalcanuhu wuu nacdalayaa ninkaas fajacala wuxuu gudagalay kullu man mid dhammaantii oo mara soo maray bihi ay bidariiqi dariiqi soo maray yalcanuhu xaaluu lacanadayo ninkaas oo u leeyahay ninkaa deris ka dhibay lacanadii ha ku dhacdo fajaaa waa yimi ninkii laga sheeganayay baa yimi ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebigu u yimi fa wuxuu yidhi maa laqiitu min annaas alla maxaan dadka kala kulmay dadkii waa ay dhibayaan waa lay habaarayaa xumaa waxaan dadka kala kulmay fa wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inna lacnata allahi ilaahay nacdashiisa ayaa fowqa lacnatihim lacnadooda ka koraysa ina lacnat allaahi alle subxaanah wa tacaala lacnadiisu fowqa lacnatihim lacnadooda dushooda ayay ahaatay iyagu hadday ku nacdaleenta ilaahay baa ka weyn subxaana wa tacaala uma qaala wuxuu yidhi liladii kii shakaa ashkatoonayeyna wuxuu ku yidhi kufiita waa lagu kaafiyey aw naxwahu ama wax la mid ah ninkii dhibkiisii waa lagaaga filnaaday oo waa lagaa kaafiyey xadiiska alimaam siyuudi baa wuxuu ku tilmaamayaa yani adduru lmansuur mujaladka labaad an boqoliyo labaatan waxasanahu lalbaaniyu fi ladab boqoliyo han iyo labaatan waxaana laga qaadanayaa dacwada yani marka la rabo ruux yani marka in munkar laga reebo asaaliibta munkarka looga reebaya inay kala duwan tahay oo mararka qaarkood qofkii bannaanka lasoo dhigi karo la fadeexadayn karo qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa mahlad ibnu malik yani waa mahlad ibnu malik marar badan baynu soo marnay xadaanaa abu zuhayr cabdiraxmaan ibnu maqraa qaala xadaanaa alfadlu yacni ibnu mubashir fadlu ibnu mubashir abubakr alansaari waa daciif qaala wuxuu yidhi samictu jaabiran jaabir ibnu cabdilaahi baan maqlay yaquulu isagoo leh jaa'a rajulu nin baa yimi ila nebiyi sala allah aleh wasalam nebigu u yimi yastacdiihi xaaluu ka dacwoonayo calaa jaarihi dariskiisa uu ka dacwoonayo fa baynaa goor oo huwa isagu qaacidun u fadhiyo ninkii bayna arukni rukniga dhexdiisa iyo walmaqaami maqaamka dhexdiisa u fadhiyo ruknigu waa xajarul aswadka haddii rukni la itlaaqo waxaa loo jeedaa xajarul aswadka laakiin haddii loo jeedo ruknulyamaaniga loo jeedo waa marka ay xajarulaswadka ay wada socdaan fa baynamaa goora huwa ninkii qaacidun uu fadhiyo bayna rukni xajarulaswadka dhexdiisa iyo walmaqaami maqaamu ibraahim dhexdooda id waqti aqbala nebiyu sal allau aleh wasalam nebigu uu soo qaabilay oo ninkiibuu ku soo jeestay wa ra'aahu rajulu ninkiina wuxuu arkay walxaal huwa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi muqaawimun yacnii mid la taagan uu yahay muqaawimun mid la taagan dushiisa yani marka ay ahaatay dhar cadcad nin dhar cadcad xidhan isagoo nebigu la taagan calayhi hiyaabu bayaadin wa min baabi idaafati sifati ila lmawsuuf oo cinda almaqaami maqaamka agtiisa la taagan xaysu meeshii yusalluuna cala aljanaa'isi jinaasooyinka ay ku tukanayeen waa waqhti dambe meel jinaasooyinka loo calaamayey faaqbala nebiyu sal alla aleh wasalam nebiga ayaa soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi baa wuxuu yidhi baabi anta wa ummii aabbaha iyo hooyaday allaha kugu furtee oo haddii ciriir aad ku jirto ciriirka allaha kaaga saaray yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow man irajulu ninkii muxuu ahaa alladii kaasoo ra'aytu aan arkay macaka la jirkaaga muqaawimuka mid kula taagan inuu yahay ninkii kula taagnaa muxuu aha ninkaasu calayhi dushiisa ay ahaatay siyaabun biidun dhar cadcadi u ahaaday ninkii dharka cadcad xirnaa ee kula taagnaa muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh aqad ra'aytahu ma aragtay ninka ma arkaysa qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi ra'aytahu waxaad aragtay khayran kasiiran khayr fara badan baad aragtay daaka kaasi jibriilun rasuulu rabbii waa jibriiloo waa rasuulkii rabbigay malaa'igta uu u soo dirayey malaa'igta yacni uu ka doortay waxyiga u soo dhiibayey rusushana uu u soo dirayey wey maa zaala kama suulin buu yidhi yuusiinii inuu ii dardaarmayo biljaari deriska uu ii dardaarmayo xataa danantu ilaahan ka maleeyo annahu isagu jaacilun lahu inuu u yeelayo deriskii miiraasan dhaxal inuu u yeelayo riwaayadkii horena xataa danantu annahu sayuwarisu xadiisku waa daciifoo abu cubayd baa fi lmuntaqib ku warinaya mujaladka koowaad saddex boqol soddon iyo sagaal ibnu kasiirna fii tafsiirihi mujaladka koowaad afar boqol sagaashan iyo lix wa dacafahu alalbaaniyu fii daciifi almufrad oo ninkaa yani markaa daciifkaa baa ku jira ayib fiihi yani alfadlu ibnu mubashir laakina jumlata alwasiya yacnii jumlada dardaaranka iyo qisada barhkeed waa saxiix oo bukhaari baaba warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu man adaa jaarahu xataa yakhruja wuxuu baabu yahay ruuxii deriskiisa dhiba ilaa deriskii uu ka baxo oo gurigiiba uuga guuro xadaanaa cisaam ibnu khaalid waa cisaam ibnu khaalid alxadrami abu isxaaq alximsi laysa bihi ba'sun qaala wuxuu yidhi xadaanaa ardata ibnu lmundir ardaa ibnu mundir alalhaani abu cadiy alximsi iqatun xaafid faqiih qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay yacnii abaa caamir alximsi baan maqlay waa nin mukhtalafun fiihi ah ibnu xajar yani waa yani layin lxadiis buu yidhaha qaala wuxuu yidhi kaana sawbaanu sawbaan wuxuu ahaa saxaabigaasi yaquulu ku yidhaahdaa maa min rajulayni laba nin ma aha ninoo yatasaaramaani isgoynaya yacnii fowqi alaaati ayaamin maalmood wax ka badan laba ninoo isgoynaya yatasaaramaani ay yataqaatacaani isgoynaya fawqi alaai ayaamin saddex maalmood wax ka badan isgoynaya oo fa yahlika markaa uu halaagsamo uu dhinto axaduhumaa midkood ow amase famaata ay wada dhintaan wahumaa iyaguna calaa dalika yacnii goynta ay ku sugan yihiin min almusaaramati goynta xaggeeda ay ku sugan yihiin ilaa halaka way halaagsamayaan jamiican dhammaantood wamaa min jaarin deris ma jiro yadlimu jaarahu deriskiisa dulmeeya wayaqharuhu qasbaya xataa yaxmilahu daalika dhibtiisaas ilaa uu ku xambaaro calaa an yakhruja inuu ka baxo min mansilihi gurigiisa ilaa halaka wuu halaagsamayaa saxaabigu wuxuu leeyahay wamaa min jaarin yadlimu jaarahu wayaqharuh deris ma jiro deriskiisa yacni marka dulmeeya oo xadgudub iyo tacadi ku samaynaya oo qasbaya oo dhibaya xataa yaxmilahu dalika ilaa dhibtiisaas ay ku xambaarto an yakhruja inuu ka baxo min mansilihi gurigiisa uu ka baxo ilaa halaka waa halaagsamaya saxiixu ladabi lmufrad waana saxiix yani xadiisku waana mowquuf xukmu rafciyuuna leeyahayo saxaabigu yani waciidka ka ratibmaya iyo waxa qaybiyaadka ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa maxkamadda caadilka ee alleh subxaana wa tacaala agtiisa laga mudanayo ma oga marka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu ka maqlay baa suurtagal qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu jaari lyahuudiy wuxuu baabu yahay deriska yahuudiga ah oo loo jeedo macnaha deriska aan muslimka ahaynee deriskaagii gaalka ahaa asaga laftiisu inuu xaq yeelanayo qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa bashiir ibnu salmaan bashiir ibnu salmaan ibnu sulaymaan bay nusqooyinka qaarkood qoraan laakiin waa bashiir ibnu salmaan layin اlxadiis yani imaamu axmed ayaa towsiiqiyey can mujaahid ibnu jabur qaal wuxuu idhi kuntu waxaan ahaa cinda cabdilaahi bni camrin cabdulaahi bni camr agtiisaan ku sugnaa saxaabigaas wa qulaamuhu addoonkiisiina yasluqu uu haraga ka bixinayo shaatu neef adhiya uu haraga ka bixinayo isagoo addoonkiisii neef uu qalayo haraga uu ka bixinayo ayaan la joogay fa qaala wuxuu idhi yaa qulaamu wiilow idaa faraqta markaad ka faaruqdo aad dhammayso fabda' ku bilow bijaarina alyahuudiyi deriskeennan yahuudigaa ku bilow markaad neefka haragga ka siibtay hilbaha aad qaybinayso waxaad ku bilowdaa deriskeenna yahuudiga fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi oo min alqowmi qoomkii ka mida alyahuudiya aslaxaka allaah ma yahuudiga ilaahay ha ku hagaajiya subxaana wa tacaala macnaha wuxuu keeni lahaa sida hadda inagu maanta aynuu fakarayno dee muslimiintii baaba dhoobane ma yuhuudi baa tiri waxa lagu bilaabo ilaahay ha ku hagaajiye qaala wuxuu idhi innii samictu nabiya sal allau aleh wasalam waxaan ka maqlay nebiga yuusii isagoo dardaarmaya biljaari deriska dardaarmaya xataa khashiinaa ilaa aannu ka cabsannay aw ru'inaa ama aannu aragnay ow ru'inaa ama aannu u aragnay annahu sayuwarisuhu inuu nebigu isdhexal siin doono salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiiskan wuxuu inoogu soo hormaray raqamkaabuu inoogu soo hormaray ibn abi shayba ayaa fii musanafi mujaladka shanaad saxahu lalbaaniyu fii saxiixi aladabi almufrad yacni raqamka waxaa laga qaadanayaa dhowr qodob oo ay ka mid tahay deriska xataa gaalkaahi inuu xaq ku leeyahay ruuxa muslimka ee deriska uu leeyahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaaqu nusuus idaa waradat caamatan yuxmalu cala aliطlaaq nasku yacni hadduu soo arooro oo si guud u soo arooro sidaa guud uunbaa lagu xambaaraya ilaa la helo wax takhsiisanaya maxaa yeelay nebigu dardaarankaa guud ee deriska uu dardaarmay buu saxaabigu wuxuu ka fahmay wuxuu ka fahmay inay caam tahay oo muslim iyo gaalba uu wada gaadhayo marka nusuusta mutlaqa markay soo aroorto waa sidaas baabulkarami yacni wanaaggii iyo sharaftii ayuu baabu yahay qaala xadaanaa muxamed ibnu salama albikindi maxaa karam la yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi ahbaranaa cabdatu bnu sulaymaan alkilaabi can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud can saciid bni abi saciid almaqburi can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi su'ila rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay baa la weydiiyey ayu nnaasi akram dadka yaa ugu sharaf badan dadka yaa ugu wanaagsan qaal wuxuu yidhi akramuhum waxaa ugu wanaagsan oo ugu sharaf badan cinda allaahi ilaahay agtiisa atqaahum midka ugu cabsida badan nebigu wuxuu la dagaalamayaa curfigii iyo dhaqankii jiray maxaa yeelay bani aadamka waxaa lagu yaqaanaa nin walba qumanihiisa qoorta ugu jira soo ma reer walba waxay odhanaya annagaa ilmo libaxsan ka taabtaa dadka annagaa ugu sharaf badan annagaa ugu korrayna ictiqaadkaasaa nebigu la dagaalamo wuxuu yidhi akramuhum cinda allaahi ilaahay agtiisa waxaa ugu karaamo badan oo ugu wanaagsan atqaahu midkooda ugu cabsida badan ruuxa ilaahay ugu yaqaana khalqiga ayaa ugu sharaf badan buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayib qaale wuxuu yidhi su'ila rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi waxaa la weydiiyey ayu naasi akramu dadka yaa ugu wanaagsan qaala wuxuu yidhi akramuhum midkooda ugu wanaagsani cinda allahi ilaahi subxaana atqaahu midka ugu cabsida badan wey qaaluu waxay idhahdeen laysa can hada nas'aluka kaasi midkaanu ku weydiinnay maaha qaaluu wuxuu idhi fa akramu nnaasi dadka midka ugu sharaf badan miyaad doonaysaan dhanka nasabka nebiyullaahi nebigii ilaahay waay ibnu nebiyillaahi nebigii ilaahay inankiisana ahaa ibnu khaliilillaahi ilaahay subxaana wa tacaala khaliilkiisii iyo wadaygiisi iyo rafiiqiisiina yani inankiisa ah waa yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim afar nebi buu ka soo jeeda qaalu waxay yidhahdeen laysa can hada nas'aluka kaasi midkaannu ku weydiinnay maaha qaala wuxuu yidhi macaadini alcarabi tas'aluunii macaadini alcarabi ay usuulu lcarabi carab usuusheeda iyo meeshay ka soo jeedo miyaa tas'aluunii aad i weydiinaysaan qaaluu waxay yidhahdeen nacam haa dad carabi weydiiseen fa khiyaarukum kuwa idinku khiyaarsanay filjaahiliyati wakhtigii jaahiliga khiyaarukum midka kuwa idinku khiyaarsan weeye filislaami islaamka dhexdooda intaana islaamin dadkii dhaqan wanaagga iyo dun wanaagga iyo akhlaaq wanaagga lagu yaqaanay baa markay soo islaameenna iyagaa idinku khiyaarsan dad gaala jira oo iyagoo gaalaha beenta iska ilaalinayay dad gaalaha ah jiro iyagoo gaalaha ah sinada iyo gogoldhaafka iyo xaaraanta iska ilaalinayay oo markii nebigu dumarka uu la ballamayey beecada uu ka qaadayay haween baa waxay weydiiso waxay tihi awatasni alxora ooma naag xorahoo sharaf le baad sinaysata oo gogoldhaaf taqaana nebigu marka wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami shardigu waxa weeye idaa faqihuu hadday fahmaan dabeecad wanaagii iyo akhlaaqdii wanaagsanaa iyo macaalimtii wanaagsaneed hadday ku darsadaan ilaahayna fahan diineed uu hibeeyo diinta ay ku darsadaan diintu marka dadka way qurxisaa soo way qurxisaa laakiin abuurkaaga khuluqiga ah yacnii waxaa wax ka bedeli kara ilaahay unbaa wax ka bedeli kara soo ma waxaad arkaysaa mid haddee diintii fahmay oo kitaabadii xambaarsan oo khalqiga wax ka akhlaaq xume aanay jirin waxaad soodhanaysa warkani ma mooryaanba waxaad arkaysaa mid yacnii diintii iyo aasaartii iyo dhaqankii ay ka muuqato laakiin wuu cadho badan yahay dadka had iyo goor dagaal buu ku jiraa soo ma aawa diintii xoogaa way yaro qurqursatay laakiin abuurkii ilaahay subxaana wa tacaala kuu abuuray iyo jibiladaadii basharka yani way kugu jirtaa dabcigaagii kugu jiraa bukhaari baa fii saxiixihi isla xadiiskan ku warinaya imaamu muslimna fi lfadaa'il buu ku warinaya dadku waxa ay ku kala fadli badan yihiin waxa weeye waa ilaahay xabsidiiso waataynu hore usoo tilmaannay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu yidhi annaasu rajulaan dadku waa laba nin labaa laga soo qaaday rajulun barun taqiyun kariimun cala allaah ruuxu baariyo taqiyo alle subxaana wa tacaala agtiisa sharaf iyo qiimo ku leh ka labaadna muxuu yahay wa rajulun shaqiyun yacnii nin shaqiya oo hayinun cala allah ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ku fudud ummaddu waxay ku kala fadilantaoo ilaahay ugu kala dhowdahay camalka saalixa iyo cibaadada waana ta ilaahay subxaana wa tacaala uu markuu tilmaamaya uu yidhi gaalka iyo muslimka markii la kala fadilayay masalu lfariiqayni kalacmaa waalasami waasamiici waalbasiir hal yastawiyaani masala muslimiintii laftoodii baa ilaahay subxaana wa tacaala kala fadilayo laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakulan wacda allahu alxusna ataa rusushii baa la kala fadilay oo ilahay wuxuu yidhi tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin minhum man kalama allah warafaca bacdahum darajaat qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu lixsaani ila albiri walfaajir wuxuu baabu yahay ruuxii faajirka ahaa iyo kii mudiic ahaayee baariga ahaayee ilaahay adeecsanaa intaba in loo ixsaan sameeyo oo loo samafalo qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana alxumaydiyu abu bakr waa cabdullaahi bnu sumayr alxumaydi shaykhu اlbukhaari qala xadaana sufyaan bnu cuyayna abu muxamed alhilaali qala xadaana salim bn abi xafsa salim ibn abi xabsa abu yunis alcijli yani nin shiici uu ahaa laakiin xagga riwaayadiisa lama durin can mundir athawri waxaa laga wariyey mundir athawri waa siqatun qaliilu اlxadiid can muxamed ibn caliy bn alxanafiya moxamed ibn caliy ibn alxanafiya cali bin abi daalib baa dhalay laakiin faaduma binti rasuulilaahi ma dhalin haween reer bani xaniifa ah oo sabyigii reer bani xaniifa laga soo qabsaday yani ka mid ahayd baa u dhasha wuxuu fasirayay marka taabicigaasi qowluhu hadalka ilahi uu leeyahay hal jasaau lixsaani ila alixsaan ixsaanka iyo samafalka wanaaggiisii miyuu yahay yacnii ilaa wanaag in lagaga abaalgudo mooye wax kale miyuu yahay qaala wuxuu yidhi hiya iyadu musjalatun ay mutlaqatun mid la camimay weeye lilbiri ruuxii baariga ahaa iyo walfaajiri midkii faajirka ahaaba ixsaankaaga iyo samafalkaagu inuu gaadho macnaha aayaddu waa caam buu leeyahoo ilaahay baa wuxuu yidhi hal jasaau lixsaani ila alixsaan kuma eka marka qofka mudiica ee ilaahay yaqaana subxaana watacaala keliya inaad u samafasheen xataa hadduu faasiq yahay gacantaada iyo ixsaankaaga iyo wanaaggaagu inuu gaadho xadiiskan dabari baa warinaya fii tafsiirihi mujaladka koobilabaatanaad boqolkontonosaddex qurdubi fii tafsiirihi mujaladka toddobiyo tobnaad ayuu ku warinaya boqolsideetaniyo labo waxasanahu alalbaaniyu fi aladabi almufrad qaala abu ubayd abuu cubayd baa wuxuu yidhi qaala abu cabdilaahi bukhaari wuxuu yidhi qaala abu ubayd abuu cubayd yani wuxuu leeyahay kitaab dhanka luqado erayada qariibkaa markaa uu ku fasiro wuxuu yidhi musjalatun waxaa looga jeedaa mursalatun mid la sii daayey weeye aayadda xukunkeediio yani mulaqatun xukunkeedu uu caam yahay mursalatun yani ay mulaqatun aayadda xukunkeedu waa caam ayuu u jeeda qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala hadal baa alimaam dahabi raximah اllahu tacaala uu leeyahayo wuxuu odhan jiray markuu ka hadlayo aayaddan fasirkaas ninka taabiciga yani moxamed ibn cali bn abi aalib uu ku fasiray wuxuu odhan jiray yani falana sidquhu wa calayhi ruuxa mubtadica annaguna sidqigiisa iyo runtiisaanu leenahay wa calayhi bidcatuh baabu fadli man yacuulu yatiiman wuxuu baabu yahay fadli man ruux fadligii yacuulu ee yunfiqu nafaqaynayo masruufayoo biilaya yatiiman agoon xadaanaa ismaaciil ibni abi uweysin qaala xadaanii malik بن anas alasbuxi imaami daari lhijra can sawr بن yaziid sawr ibni sayd riwaayo kale waxay qorayaan musqooyinka qaarkood can sawr ibni sayd waa iqa can abilqays waa salim mowla cabdilaahi ibni mudiic iqatun xasanu lxadiis can abi hurayrata can اnabiyi sal اllau aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi asaaci cala alarmala ruuxa haweenayda garoobta ah yacnii u shaqaynaya nafaqaynaya quudinaya iyo walmasaakiini masaakiinta kalmujaahidi buu la mid yahay fii sabiili illaah ruux ilaahay subxaanah wa tacaala jidkiisa iyo kelmaddiisa iyo mabdi'iisa u halgamaya ayuu la mid yahay ninka garoobta haweenka garoobtaa iyo muxuu ahaa masaakiinta nafaqaynaya gacantiisa iyo ixsaankiisa uu gaadhay wa kaladii kii oo kaleu la mid yahay yasuumu nahaara maalinkii oo dhan soomayey oo wayaquumu leyla habeenkiina qiyaamuleylka u taagnaa labadan wuxuu u tilmaamay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa bulshada muslimiinta kuwa ugu tabarta daran waayo soo ma garoobta haweenayda marka la furo ama ninkii uu ka dhinto mas-uuliyaddeedii waxay ku soo dhacaysaa maxay meel dhaxay ku soo dhacaysaayo cidi uma xil qabto saas buu nebigu wuxuu leeyahy assaaci cala alarmalati waalmiskiini nusqooyinka qaarkoodna walmasaakiini kalmujaahidi fii sabiili illaah wa kaladii kii oo kaluu la mid yahay yasuumu nahaara maalinkii soomayay wayaquumu leyla habeenkiina istaagayey xadiiska bukhaari baa fii saxiixi ku warinaya shan boqol iyo saddex muslimna kitaabu zuhdi buu ku warinaya raqamka afartan iyo koowaad waxaa laga qaadanayaa dadka muslimiinta ee marka inay xil weyn iyo mas-uuliyad ay iska saaraan dumarka garoobada iyo araamisha iyo masaakiinta ay xil weyn ay iska saaraan ixsaankooda iyo samafalkooda iyo gacantooduna ay gaadho ayaa laga qaadanaya annaga laakiin soomaali baan nahayoo qofka dhiban baan dhib ugu darnaa warkaa ma taqaani waxay yidhaahdeen miskiin baa miska la fuula leh bay yidhahdeen yaah miskiin baa miska la fuula leh waa qofkii dhibanaa baa dhib loogu daraya ayb waxaa la rabaa diinteennu ay inagu tarbiyaynaysaaiyo kutubtan tarbiyada iyo akhlaaqda aynu u akhriyayna markaynu fahanno nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aqwaashiisi iyo afcaashiisi iyo dhaqankiisi muxuu ahaa inay noqoto duruus aynu ka dhimbiil qaadano ilaahayna wuxuu leeyay walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu fadli man yacuulu yatiiman lahu <clears throat> wuxuu baabu yahay ruuxii agoon uu leeyahay oo isaga qaraabadiisa u sugnaaday xadaanaa abulyamaan alxakam ibnu naafic ahbaranaa shucayb ibn abi xamsa can isuhriyi qaala wuxuu yidhi xadaanii cabdulaahi bnu abi bakr cabdulaahi bnu abi bakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin alansaari iqatun yani xujatun ma'muun ana curwata bni zubayrin ahbarahu curwa ibni subayr wuxuu uga warramay ana caaishata caaisha zawja nebiyi sal allau aleh wasalam caaishadii sawjkii xaaskii nebiga ahayd qaalat waxay tidhi jaa'atnii imraatun haweenay baa ii timi macahaa haweenayda la jirkeeda waxaa ahaa ibnataani lahaa laba gabdhood oo ay dhashay bay wadatay laba gabdhood oo yaryaroo ah ayay wadatay fa sa'alatnii waxbay i weydiisatay falam tajid cindii agtayda kamaani helin ilaa tamratan waaxidatan ilaa xaba timira mooyaane wax kale kamaana helin fa acdaytuhaa waan siiyey xabadii timirta ahayd baan siiyey faqasamataha waxay u qaybisay bayna ibnatayha labadeedii gabdhood dhexdooda ayay u qaybisay waa shafaqada iyo naxariista dareenka ilaahay subxaana wa tacaala qalbiga ruuxa waalidka uu geliyey uma qaamat way istaagtay fakharajat way baxday fadakhala nebiyu sal alla caleh wasalam nebiga ayaa soo galay bay leedahay caaisha ii soo galay faxadatuhu markaasaan u sheego uga warramay wixii dhacay rasuulka ilaahi haween miskiinadoo laba gabdhood wadataa ii timi waxaan siiyo oo guriga waan uga waayo ilaa xabbo timira mooyaane xabadii timirta ahayd markii aan siiyeyna yacni waxay siisay labadeedii ilmood bay u kala goysay qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh man yeliya ruuxii maamula min haadihi albanaati gabdhaha xaaluu ka mid yahay shay-an shay oo fa axsana ilayhinna u wanaag sameeya samafalkiisa iyo ixsaankiisa uu gaadho kunna lahu waxay u ahaanayaan sitran astur bay uga ahaanayaan min annaari dhanka naarta naartay ka asturayaan macnaha riwaayadii kalena waataynu soo marnay kunna xijaaban min annaari naartay waxay uga ahaanayaan xijaab bay uga noqonayaan haddii markuu isagoo naar lagu sii wadaba gabdhihiisii baa meesha taagan ilaahay marka subxaana wa tacaala waalidkayo naar lama gelinayo ayay leeyihin ilaahay baa kaga ilaalinaya subxaana wa tacaala xadiiskan waynu soo marray iyadoo intan kadu isagoo intan ka duwanoo faariqa u dhaxeeya wuxuu ahaa markaa hore waxay heshay saddex xabo oo timir ah soo saddex xabo timir ay heshay markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markay u sheegtayna wuxuu yidhi maxaad ula yaabi naxariista ay ilmaheeda ilaahay ilmaheeda ay u naxariisanayso baa allaha raxmaankaah subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo deeqdiisa ugu hibaynaya oo uu ku siinay bukhaari baa xadiiska fii saxiixii ku warinaya kun saddex boqol konton iyo labo imaamu muslimna kitaabu lbiri buu ku warinayaa boqol afartan iyo toddoba tirmidi fii jaamicihi kun sagaal boqol shan iyo toban ayuu ku warinayaa qaala alimaamu raximah اllahu baabu fadli man yacuulu yatiiman min abawayhi marka xadiiska hore haddaynu intaynaan ka bixin aynu ku dul istaagno macnaheedu waxaa dhici karta inay laba qiso ay kale ahayd oo qisadu laba goor ay dhacday waxaa kaloo dhici karta inay hal qiso ahayd yacni marka waxaana fiican in xadiiska lagu xambaaro inay laba qiso ahaydoo laba qiso kala duwan oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mid walba war wargooniya uu ka yidhi xubaabu yahay ruuxii nafaqeeyo oo masruufo agoon yacni markaa aabbihii uu dhalay ilmo yaroo agoon oo walaalkaayoo aabbaha u dhalay xadaanaa cabdulaahi ibnu maxamed aljucfi almundiri iqatu qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can safwaan ibni sulaymin qaala xadaatnii unaysa unaysa waa majhuul can ummi saciid binti murata alfihriy umu saciid binti murata alfihri yani iyaduna waxa weeye waa waa majhuula lama garanayo dariiqan weeye wax kale can abiiha aabbaheed waxay ka warisay can nebiyi sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ka wariyey qaal wuxuu yidhi ana aniga iyo wakafilu wakaafilulyatiimi aniga iyo midka agoonka kafaalo qaata filjannati jannada dhexdeeda kahaatayni sidaasoo kale aanu ku nahay buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ana wakaafilu lyatiimi fi ljanna ka haatayn buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh ow amase wuxuu yidhi ka haadihi middaan min haadihi middaan intay ula jirto shaka waxaa shakeeyey sufyaan ayaa shakeeyey fi lwustaa fardhexada iyo wallatii midda tali libhaama suulka ku xigta labadii ishaarada uu ku bixinayay nebiguma wuxuu yidhi middaan iyo middaani intay isu jiraan baannu isu jirnaa mise wuxuu yidhi ka haatayni fi ljanna oo labadan intay kala horeeyaan baanu kala horeyn xadiisku yani raawi majhuula ku jira unaysa laakiin waa saxiixun bishawaahidihi maxaa yeelay riwaayaadkan tilmaamaya nebigu inuu yidhi ana wakaafilu lyatiimi fi ljanna ka haatayni riwaayaad badan baa soo arooray abu daawuud baa fii sunanihi ku warinaya yacnii shan kun boqol afartan raqamka ah tirmidina fii jaamicihi kun sagaal boqol iyo siddeed iyo toban imaam axmed fii musnadihi mujalladka iyo saddex-iyo labaatan sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay saxiixada siddeed boqol xadaanaa camar ibnu moxamed annaaqid qaala xadaanaa hushaym ibnu bashiir alwaasidi ahbaranaa mansuur ibnu lmuctamir can ilxasan xasan ibn abilxasan albasri taabicigaa waxaa laga wariyey anna yatiiman ilmo yaroo agoonah ayaa kaana wuxuu aha yaxduru mid xaadira dacaama ibni cumarin ibni cumar raashinkiisa ibnu cumar markuu cuntada cunayo wiil yaro agoona hadiyo goor wax la cuni jiray ayib gurigiisu wax la cuni jiray oo markaa uu hadiyo goor la joogay waa dhaqanay soomaalida dadka wan wanaagsan ay yaqaaniino ee nimanka xerowyada ah ee markaa dalabulcilmiga ku jira iska masaakiinta ah reeruun baa loo geyn jiray oo nin walba reer baa loo geyn jiray oo dhaqan la yaqaano oo dadka qaarkood yani markaa anigu waxaan ku jalnaa jalnaan iyo luqooyinka meelaha qaarkood looga yaqaan fadacaa bidacaamin cunto ayuu u yeedhay saxaabigii daata yowmin maalin maalmaha ka mida ah, fadalaba yatiiman agoon buu dalbay fadalaba wuxuu dalbay yatiiman buu dalbay falam yajidhu maanu helin waraawi wiilkii agoonka ah waa maqan yahay baa leh fa jaa'a waa yimi ilmihii agoonka abaa yimi bacdamaa faraqa ibnu cumara cabdilaahi ibnu cumar markuu cuntadii dhammeeyey fa dacaa lahu ibnu cumara ibnu cumar baa u yeedhay bidacaamin cunto dumarkii buu la hadla wuxuu ihi guriga ku laabta oo wiilkan yare agoonka ah waxa guriga yaalla soo siiya u keena falam yakun maanu ahayn cindahum agtooda yacni wax cuntaa a lama helin fa jaa'ahu gurigii dumarkii wuxuu ku yidhi wixii aad haysaan keena fa jaa'ahu wuxuu la yimi bisawiiqin daango iyo wa malab buu u keenay ya sawiiqu waa saloolka ama daangada wixii aad u taqaaneen iyo malab baa laysugu soo daray wiilka yara fa qaala wuxuu yidhi duunaka haadaa khud haadaa midkan qabso cun fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ma qubinta laguma dagin ilaahay baan ku dhaartay laguma khayaamayn lagumana khasaarine cun cuntada annagu waa ku sugnay waana lagu waayey lagaalamana degdegin cidina kuma khayaamayn qalbigiisa ayuu farriin u dirayaa saxaabigu ridwaanullaahi calayhim radia allaahu canh annaga waa canaanan lahaynba soo maa waxaan lahayn wakhtiga la qadaynaya adaa duurka galay wakhtiga la qadaynaya haddaad duurka gashay danahaaga aday kuu taalla marka intuu malab iyo wixii ugu fiicnaa iyo daango isugu soo qooshay oo u keenay oo ka farxiyey oo waxaanu arag weligiiba aanu arag uu siiyey buu wuxuu yidhi laguma daginoo laguma khayaamayne waa ku sugnay ma ujeeddaa fariintaasaa marka qalbigiisii damiirkiisa iyo dareenkiisa ayuu kubcinaya fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa qubinta laguma kedin oo laguma khasaarin yaquulu lxasan wuxuu leeyay waa bnu cumar cabdulaahi bni cumarna wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa qubina lama kedin oo lama khasaarin cabdulaahi bnu cumarna taabicigu wuxuu leeyahy lama khasaarinoo mar haddii yacnii wiil yaroo agoona yacni oo ka maqnaa oo ixsaanka iyo wanaagga intaa leeg uu samaynayo asagana ajarkeeda iyo abaalkeeda waa helaya waa daciif oo wuxuu leeyahay xasan ibn abilxasan albasri ma cadda inuu yacni cabdullaahi ibnu cumar uu ka maqlay xasanna waxaa lagu yaqaanaa tadliis baa lagu yaqaan laakiin qurdubi baa fii tafsiiri ku warinaya mujalladka sagaaliyo tobnaad laba boqol iyo soddon iyo afar ayuu ku daciifiyey sheekh albani laakiin xadiisku shawaahid kaluu leeyahayoo sida qurdubi fii tafsiirihi marka uu ku soo saarayo xasan ibn abilxasan albasri yani asagaaba goobjoog ahaa qise uu goobjoog ahaa wa qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cabdulaahi bnu cabdilwahaab cabdulaahi bnu cabdilwahaab alxajabi abu maxamed albasri iqatun saduuq qaala xadaanii cabdilcasiis bn abi xaasim waa saduuqun faqiih qaala wuxuu yidhi xadaanii abi abu xaasim salamta bnu diinaar qaala wuxuu yidhi samictu sahl ibnu sacd baan ka maqlay can اnebiy sal اllah alيh wasalam qaal wuxuu yidhi nabigu ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati hakada ana aniga iyo wakaafilu lyatiimi agoonka midka kafaalo qaadayee masruufaya fi ljannati jannada dhexdeeda haakadaa sidaasaanu ku naha wa qaala biisbicihi fartiisii qaala oo yani alqowlu yani markaa loola jeedo weeye bilficli waa hadalkii baa la ilaaqay waxaana loo jeedaa ficil baa loo jeeda wa qaala ay wafacala wuxuu sameeyey biisbicihi fartiisii asabaabata murdisada ahayd ama tii caytamaysay walwustaa fardhexada ayuu yidhi haakadaa sidaasaanu ku noqonnaa jannada ku noqonnaa buu yidhi nebigu salawatullahi wasalaamu calayh agoomaha in laga dadaalo weeye xaalkooda nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay ana wakaafiru lyatiimi fi ljannati yani kahaatayni ama hakada yani labada riwaayadood ee kala duwan haddaad tirahdo marka agoon baan u shaqaynayaa oo hay-ad iyo waxyaabo noocaasa ah intaad samaysato boodhar meelaha ah aada la wareegto laguma ogola xoogaha xoolaha agoonta inaad isticmaasho oo gawaadhi iyo guryo ka iibsato xaaraan nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi kullu laxmin yacnii hilib kasta yacnii oo soo baxa xaaraan ku soo baxa faannaaru wlaa bihi naar baa u awlaysan buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh bukhaari baa fii saxiixi afarkunsagaalboqolsagaahaniyoideedimaam axmedna fii musnadihi mujalladka saddexaad boqolkonton iyo lix ibnu xibbaanna fii saxiixi mujalladka saddexaad saddex boqol iyo toddoba raqamka qaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana calaa ibnu khaalid ibni wardaan yani calaa ibnu khaalid ibni wardaan qaala wuxuu yidhi xadaana abu bakr ibnu xabsin ana cabdullaahi cabdulaahi bn mascuud cabdulaahi bni cumar kaana wuxuu ahaa laa yaakulu midkaan cunin dacaaman cunto ilaa wa calaa khiwaanihi ilaa wa calaa khiwaanihi miiskiisa waxa ahaa yatiimun agoon meeshuu cuntada ku cunaya cabdulaahi bni cumar loo dhigay cuntada cunto ma cuni jirin ilaa agoon baa gacanta la gelinayay calaa khiwaanihi waxaa weeye waa miiskiisa marka khiwaanka shamaa'ilulmuxamadiya inaynu ku soo tilmaannay waxaa kaloo yacnii shay kastoo cuntada la dul saarana waa shay kastoo cuntada la dul saara abu nucaym baa fi lxilyati alwliyaa ku warinaya mujaladka koowaad laba sheikhuna adabulmufradka boqol soddon iyo lix ayuu ku saxiixiyeen qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu khayri beytin beytun fiihi yatiimun yuxsanu ilayhi nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh guri waxaa ugu khayr badanoo ugu wanaagsan guri uu agoon uu dhex joogo oo loo wanaag samaynayo agoonkii la hagaajinayo xadaanaa cabdulaahi ibnu cusmaan qaala xadaanaa cabdulaahi cabdullaahi bn mubaarak ahbaranaa saciid saciid ibni abi ayuub yani markaa miqlaas hiqatun sabti faqiih can yaxya ibni abi sulaymaan waa daciif ninkan yaxya ibni abi sulaymaan can ibni abi citaabin ibn abi citaab waa yasiid ibni abi citaab mowla maymuuna can abiihi can abi hurayrata radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alla aleh wasalam can abihi meesha kuma jiraan can abi hurayra waah qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ileh wuxuu yidhi khayru beytin guri waxaa ugu khayr badan filmuslimiina muslimiinta dhexdooda waxaa ugu khayr badan beytun guri baa ugu khayr badan fiihi yatiimun iyo agoon uu ku sugan yahay agoonkaasoo yuxsanu ilayhi loo wanaag samaynayo wa sharu beytin guri waxaa ugu shar badan filmuslimiina muslimiinta dhexdooda beytin guri baa ugu shar badan fiihi yatiimun yacni markaa agoon uu ku sugan yaho yusaa'u ilayhi la xumaynayo guri agoon uu dhex joogo la xumaynayo ayaa guryaha muslimiinta ugu shar badan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ana wakaafilu lyatiimi aniga iyo midka agoonka kafaalo qaada ee nafaqeeyee biilee masruufa filjannati jannada dhexdeeda ka haatayni yacnii sidan oo kaleanu ku ahaanayna yushiru wuxuu ishaaray nebigu biisbicayhi labadiisa farood ayuu farta ku fiiqay nebigu salawaatu wasalaamu calayh xadiidka ibnu maaja ayaa warinaya yani rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh ibnu maaja ayaa fii sunanihi ku warinaya ee sheekh wuxuu ku daciifinayaa yaxya ibn abi sulaymaan buu ku daciifinaya laakiin qaybtan dambe ana wakaafilu lyatiimi fi ljanna ka haatayn shawaahid bay leedahay dayib adabulmufradka wuxuu leeyahay wajumlatu kaafil اlyatiimi صaxiixun qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala baabun kun lilyatiimi kaalabi الraxiim agoonka waxaad u noqotaa wuxuu baabu yahay agoonka waxaad u noqotaa aabbe naxariis badan ayb xadaana camr ibnu cabaas qala xadaana cabdaraxmaan ibnu mahdi qaala xadaana sufyaan aلthawri can abi isxaaq camr bni cabdilaahi alhamadani asabici qaala wuxuu yihi samictu cabdiraxmaan ibni absa cabdiraxmaan ibni absa saxaabiga waxaan ka maqlay qaala wuxuu yihi qaala daauudu daauud baa wuxuu yihi calayhi salaam waa nebiyullaahi daauud kun lilyatiimi agoonka waxaad u noqotaa kalabi raxiim sidii aabbe naxariis badan oo kale agoonka u waclam ogow annaka adigu kamaa tasracu sidaad u beerato kadaalika sidaasaad taxsudu u goosanaysaa waxaad beeratuunbaad goosanaysaa kamaa tadiinu tudaan sidaad u shaqaysaa laguu abaalmarinayaa yacnii waclam ogow annaka adigu kamaa tasracu sidaad u beerato kadaalika sidaasaad taxsudu u goosanaysaa midhihii aad u macnaha waxaa weeye bangiga aakhiro wixii aad sii dhigato unbaad ilaahay agtiisana aad ka helaysa ayib waxay la macno tahay riwaayada dabaraani iyo bayhaqi fii dalaa'il اnubuwa uu ku warinayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh jibriil markuu nabigeena la hadlayay wuxuu yidhi wacmal maa shi'ta fainaka majsiyun bihi samee waxaad doonto waa lagugu abaalmarinayaa marinayaa waxbib man shi'ta fainaka mufaariquh ciddaa doonto jeclow kullii waad firaaqayn oo waad ka tegi marunbaa lagaa qaadi xataa wakhti lagu siin maayo laguu sheegi maayo malakumowd wuxuu kala kaxeeyaa labadiis jeclayd buu kala kaxeeyaa ayb wuxuu yidhi marka nebiyulaahi daa'uud maa aqbaxa alfaqra bacda alqinaa alla maxaa ka xun maxaa ka xumaata badan faqrigu fool xumaa hodantinimo yacni markaa iyo taajirnimo gadaasheeda nin xoolo lahaan jiray oo fakhriyey maxaa ka xun foolxuma sabab calooshaan haddaad maanta ku riddo haaf baasta ah way faaxaysaa sooma waa cinjir berri haddaad saxan uga dhigto maxay doonaysaa saxankii bay doonaysaa ninkan marka yacnii gacantiisa ilaahay xoolaha iyo maalka uu geliyey waxa uu bartay oo uu qabatimay nolol waasac ah ayuu qabatimay aan cidhiir lahayn marka busaaradda iyo diifta uma adkaysan karo carabtuna masel bay ku bixin jireeno nin madhalaysa oo naago badan guursaday oo aan dhalin oo aan dhalin ayaa dhowr dumar uu guursaday maalintii dambe haweeney waxay u dhashay wiil wiilka marka hargab uma ogola ile waa inaan wax dhali jirin sooma waa koolkoolinay markaasuu wuxuu yidhi uxibuhu xuba shaxiixi maa lahu adaaqa dacma alfaqri uma naalahu wiila wiilkan waxaan u jeclay buu yidhi nin intuu xoolo lahaan jiray xoolihii nin faqiirnimo ku soo koray oo xoolo ilaahay siiyey sida uu intaa ugu mintidayo waana anna wiilkaa u jeclahay wuxuu leeyahay marka maa aqbaxa alfaqra faqriga maxaa ka xun alla faqrigu fool xuma bacda alqina hodantooyo ka bacdigeed faqriga dhammaantiina ilaahay wuu ka magan galay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh allahuma inii acuudu bika min alfaqri waalkufri laba shay oo nebigu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka magangalay oo ducooyinkiisa aad ugu badnaa maanta bulshooyinkan aynu la noolnahay markaad aragto waa baahan yahay gaalnimo iyo gaajo isku darsada waa labadii ilaahay subxana wa tacala nebigu uu ka magan galay allaahuma innii acuudu bika min alkufri waalfaqri ayb wuxuu yidhi wa akaru min dalika arrintaa waxaa ka badan ow aqbaxu min dalika ama arrintaa waxaa ka fool xun addalaalatu bacda alhudaa lumitaan ruuxii uu lumo oo xaqii uu ka lumo hanuunkii iyo hidaayadii markii alla u hibeeyey subxaana wa tacaala adduunka ilaahay wadaad inxiraafay baa ugu daran soo ma taqaani wadaad inxiraafay nin wadaad ahaan jira oo diinta intuu bartay ka dhaqaaqay asagaa ugu fool ninka caamayga caamaygaahi macsi kastoo uu galo wuu is-ogyahay inuu dembaabay wuu is-ogyahay inuu khaldamay naxariista ilaahay marna ka quusan maayo kani shahwaadkiisa iyo hawadiisuuba daliil u raadinahay sheekh alle waa kafuura raxiima maxaa naga rabtaa war raxmadda ilaahay baad naga xijaabaysaa waa isognahay inaan luunsannahay laakiin alhidaaya min allaah war hidaaya min allah waa tahay laakiin sababta ku dadaal asbaabta inaad qaadato qadarta kownigaabay ka mid tahay ayib waidaa wacadta haddaad u yaboohdo saaxibaka saaxiibka haddaad u yaboohdo faanjis lahu u fuli maa wacadta waxaad u yaboohday qof baa tiri waxaasaan ku siinaya wixii aad u yaboohday u fuli oo ballantii ka soo bax maxaa yeelay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah iimaan male ruuxaan ammaano lahayn diinna male ruuxaan ballan lahayn buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh in laa tafcal haddaadan samaynin ruuxii saaxiibka ah wixii aad u ballan qaaday yuurisu arrinkaasi wuxuu dhaxal siinayaa baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahu isaga dhexdiisa cadaawatun cadaawad buu dhaxal markani warkani ballan male waxbuu iskaga dhawaaqa waxbuu sheegaa haddana ma fuliyo watacawad billaahi ilaahay subxaana wa tacaala ka magan gal min saaxibin saaxiib ka magan gal in dakarta haddaad xusuusato xaqii iyo ku dhaqankiisii lam yucinka aan kugu kaalmayn wayn nasiita haddaad hilmaantana lam yudakirka aan ku xusuusin kaa ilaahay ka magan gal subxaana wa tacaala saaxiibka ruuxu uu la saaxiibayo ee uu yacnii haddii ilaahay kuu ron yahay talada la wadaagayo waa inuu ka fiirsadaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh almar'u calaa diini khaliilih falyandur axadukum miman yukhaalil ruuxu diinta saaxiibkiisuu ku sugan yahay cidda uu rafiiqa iyo saaxiibka ka yeelanayo ha ka fiirsado waxay soomaalidu taa deriskaa marna ku dayo waxay odhan jireen marna ka darnow marna ku diin mar waad ku diimi waxaad waa deris wanaagsan ree hebel waa dadka waa dad ahlulkhayr marna macaasidii iyo beladii ay samaynayeen iyo durbaankii ay tumanayeen adaaba ka dheeraynaya ya waad ka darnaata marka nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay saaxiib ilaahay ka magan gal markaad xusuusato xaqi aan kugu kaalmayn haddaad hilmaantana aan ku xusuusin waataynu soo marnay shalay aynu soo tilmaamayno darsigeenna inoogu dambeeyey nebigu inuu yidhi wamin khaliilin maakirin caynuhu taraanii waqalbuhu yarcaanii idaa ra'aa xasanatan dafinaha wa waidaa ra'aa sayi'atan adaacaha kitaabkii hore shamaa'ilkan waxaynu ku soo marnay abulhaysam ninkii la odhan jiray gabadhii markay la talinaysay maxay ku tiri ninka xoree ah nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu yidhi labada nin almustashaaru mu'taman kanaa tukanaya isagoo tukanaya aan arkaya kaxayso waxay ku tiri xaqii nebiga ma gudi kartid ilaa ninka aad xorayso nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waatuu xadiiskii marka uu yidhi ee ilaahai subxaana wa tacaala in allaha lam yabcah nabiyan walaa khaliifatan ila walahu bidaanataan bidaanatan ta'muruhu bilmacruuf wa tanhaahu can ilmunkar ilaahay nebi ma soo dirin khaliif iyo nin madaxweyne iyo hoggaanana talada ummadda muslimiinta uma dhiibin ilaa laba saaxiib buu leeyahay saaxiib wanaagga iyo xumaatuhum faraya wa bidaanatun laa ta'luuhu khabaala bidaano iyo saaxiibna inuu fasahaadinayo oo sharka u qurxinayo oo meel daran u kaxaynayo kama gaabinayo nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yacni waman yuuqa bidaanata asuu'i faqad wuqiya ruuxa saaxiibka xun laga ilaaliyo waa la ilaaliyey qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadiiskaa hore abuu nucaym baa filxilya ku warinaya mujalladka saddexaad toddobaatan iyo kow saxaxu alalbaaniyu raximah llahu tacala fi aladabi almufrad qala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana xamsata ibnu najeyx abuu cumaara yani waa xamsa ibnu nujayx dacafahu abu xaatim wa ajaasa yani kitaabatahu waa nin daciifa ninkaas qaala wuxuu yidhi samictu xasana xasan ibn abilxasan albasri baan maqlay yaquulu isagoo leh laqad cahidtu lmuslimiina muslimiinta waxaan xusuusanaya oo garanaya odayaasha waxaan soo gaadhay soo kamaydan maqli jir waxaan soo gaadhay diwi laqad cahidtu waxaan soo wa ina rajula ninka minhum iyaga ka mida yusbixu uu waa beristo uu yidhaahdo yaa ahliya yaa ahliya war qaraabooy war tolow uu yidhaahdo yatiimakum yatiimakum agoonkiinna agoonkiinna ogaada yaa ahliya yaa ahliya war tolow war qaraaboy miskiinakum miskiinakum miskiinkiinna ogaada yaa ahliya yaa ahliya jaarakum jaarakum war qaraabo iyo ehelow deriskiinna deriskiinna ogaada wa usrica waa la dedejiyey bikhiyaarikum kuwiinna idinku ikhyaarsanaa ummaddan kuwii hormuudkoodii ahaayoo saxaabadii ridwaanullaahi calayhima waa la dedejiyey wa antum idinkuna kulla yowmin maalin kasta tarduluuna wad xumaanaysaan ardaal waay ardaal tarduluuna yacnii maalin kasta waad xumaanaysaanoo mar kastoo wakhtigu idinku sii dheeraadaba dhaqankiinnii wanaagsanaa waxbaa iska bedelay dayib wa samictu waxaan maqlay yaquulu isagoo leh waidaa shi'ta haddaad doonto dadkan maanta nool ra'aytahu waxaad arkaysaa faasiqan mid faasiqa oo yatacamaqu ku xeeldheeraanaya tacamuqu waxaa weeye almubaaliqu fi lmri almutashadidu fiih yacnii yatacamaqu ku xeel xeeldheeraanaya bialaaiina alfan soddon diinaar hantidii buu ku dhegan yahay xoolihii buu ku dhegan yahay ayaga mooye wax kale ma yaqaan yacnii ilanaari ilaa naarta yacni markaa uu ku gal maa lahu maxaa u sugnaaday qaatalahu llaahu alla ha nacdale baaca khalaaqahu nasiibkiisii buu iibsaday min allaahi ilaahi subxaanah wa tacaala uu ku lahaa biamani cansin yanii waxar lacagteed buu ku iibsaday cansiga waa wax yani shay aad u yar bisamani cansin waxar lacagteed adduunyo aan qiimo lahayn oo liidatuu ku iibsaday nasiibkii iyo ilaahi subxaana wa tacaala agtiisa martiqaadkii qiimiga badnaa ee jannadiisa uu heli lahaa ayib wuxuu leeyahay wain shita haddaad doonto ra'aytahu waxaad arkaysaa ruuxii mudayican isagoo dayacay xuquuqdii ilaahay ku lahaa murabadan yani isagoo wax ku bixinaya fii sabiili shayaani wadada shayaanka muridan sax maaha nusqooyinka qoray muridan murabadan yani isagoo yani markaa isku kalifayo wax ku bixinaya fii sabiili shayaani wadada shayaanka la waacida lahu wax waaniyo wuxu sheega uma sugnaanin yanii min nafsihi nafsadiisa uguma sugnaanin wala min annaasi dadkana uguma sugnaaninoo dadkana wax khayrka iyo samaha u sheega dhexdooda kuma haysto ruuxa mu'minkaa qalbigiisa waxaa ku jira fariin qarsoon oo xagga ilaahay ka imaanaysa subxaana wa tacaala markuu macaasi sameeyo qalbigaa gubanaya markaasaa la leeyahy war joog warayaantan waad sii socotaa war soo laabo kan marka aan khayrka lahayn laa waacida lahu wax waaniyaa uguma sugnaanin min nafsihi nafsadiisa walaa min annaasi dadkana uguma sugnaan xadiisku waa daciif oo ninkaa daciifkaabaa ku jira yacnii alimaam ilmisdi baa fii tahdiib ilkamaal ku warinaya mujalladka toddobaad addexboqoafartaniyo dacafahu alalbaaniyu fi ladabi almufrad laakiin qayrkii baa taxsiiniyey qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana salaam ibnu abilmudiic can asmaa'i bni cubaydin qaala wuxuu yihi qultu libni siriina anas ibnu siriin baa waxaan ku yidhi taabicigaasna waxaan ku yidhi cindii yatiimun yacnii agtayda waxaa agoon dadka aan barbaariye koriyo waxaa ka mida agoon baa ka mida see u galaa agoonkii ma dhangidayaa ma tarbiyayaa qaabkee wax ugu sheega qaala wuxuu yidhi isnac bihi waxaad ku samaysaa maa tasnacu biwaladika ilmahaaga waxaad ku samayso xagga tarbiyada korinta barbaarinta idribhu garaac maa tadribu waladaka ilmahaaga waxaad ku garaacdo ee ku disho ku garaac macnaha waa agoon ushii aad ku tarbiyayn lahayd hawga daynne maxaa yeelay maslaxadiisa iyo dantiisaa laga talinaya ilmahaaga waxaadan u ogolaateen kani waa agoon oo ma dili karo hawgu ogolaan bayhaqi baa wuxuu ku warinayaa fi sunan mujalladka lixaad waana saxiix saxaahu alalbaaniyu fi ladab almufrad waxaa laga qaadanayaa marka agoonkii in la tarbiyeeyo oo wixii masaalixdiisa iyo dantiisa ah lagula taliyo qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu fadli اlmar'ati ida tasabarat calaa waladiha walam tatasawaj wuxuu baabu yahay fadliga ay leedahay haweenaydii hadday ilmaheedii ku sabirto marka ninku uu ka dhinto oo aanay guursan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa abu caasim abu caasim annabiil waa daxaak ibnu makhlad can nahaas ibnu qahmin nahaas ibnu qahmin waa daciif can shadaad abi camaar shadaad abi camaar adimishqi mowla mucaawiyata siqatu mardiyun can cawf ibni malikin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi ana wamraatun safacaau lkhadayn ana aniga iyo wamraatun haweeney safcaau lkhadayni koodadkeedu ay madmadow yihiin safciga waxa weeye waa ruuxa marka dhibta iyo noloshu ay ku adkaato badnaaba dumarka in meelahaas yacni koodadka inay madoobaadaan dhabanna madmadowna waa la yska odhan kara imraatun haweenay oo aamat yacni ka garoobowday min sawjihaa ninkeedii ka garoobowday oo fa sabarat calaa waladihaa ilmaheedii ku sabirtay korintoodii iyo xanaanadoodii kahaatayni baanu noqonaynaa fi ljannati jannada dhexdeedaanu ku noqonaynaa haweenidii markii ninku uu ka dhintay ayadoo gabadh yara ayay waxay door biday inay ilmaheeda nolosha ay la qaybsato oo nin kale aanay u keenin maxaa inta badan ninkan kale waxaa laga yaabaa inay ku mashquusho yacnii ilaalintiisii iyo raalligarayntiisii inay ilmihii kaga mashquusho xadiidka imaamku wuxuu leeyahay dacfi baa ku jira imaam axmed mujaladka lixaad sagaaliyo labaatan dabrani fi lkabiir mujaladka sideedaad saddex boqol iyo laba kun iyo toddoba raqamka ah laakiin xadiisku yanii waxaa soo arooray riwaaya mursal oo cabdirasaaq uu warinayo can qataada waxaa kaloo soo aroortay riwaaya kale oo shaahid u noqonaysa oo abu yacla fii musnadihi ku warinayo lix kun lix boqol iyo kow riwaayadaasi waxaa weeye abu daawuudna fii sunanihi buu ku warinayaa abu daawuud marka wuxuu ku warinayaa ana wamraatun safcaau lkhadayni kahatayni yowma alqiyaama ayaanu ku noqonaynaa buy imraatun aamat min sawjiha daatu mansabin wa jamaal xabasat nafsaha calaa aytaamiha yani xataa baanuu aw maatuu shucayb arnaud wuxuu ku taqhriijinayaa xadiiska wuxuu leeyahy waa xasanun lishawaahidihi ee mujalladka toddobaad ee sunan abi daa'uudka uu takhriijka ku leeyahay raqamka ah yanii sidaa shucayb baana fiican qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu adabi اlyatiim wuxuu baabu yahay aadaabta ruuxa yatiimka ama agoonka edbinta la edbinayo xadaanaa sulaym qaala xadaana muslim ibnu ibraahim alfarahidi qaala xadaana shucba can shumaysata alcataki shumaysa alcataki ibnu cadiyi baa towsiiqiyey qaalad waxay tidhi dukira waxaa la sheegay adabulyatiimi ilmaha agoonka edbintiisa cinda caaishata caaisha agteeda lagu sheegay radia allaahu canha faqaalad waxay tidhi innii anigu la adribu lyatiima agoonka ayaan garaca xataa yambasida ilaa uu dhulka uu isku jeexo ilmaha marka la xawdhiyo ee usha u adkaysan waayo dee dhulkuu galgashaa sooma inii la adribu lyatiima agoonka ayaan garaca xataa yambasida ilaa dhulka uu markaa uu isgoglo waana wixii maslaxadiisa iyo dantiisa ku jirto marka loo edbinayo bayhaqi baa fii sunan ku warinaya mujaladka lixaad laba boqol sideetan iyo shan ibn abi shayba mujaladka shanaad saddex boqol iyo afartan waana xadiis saxiixa qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu fadli man maata lahu lwalad wuxuu baabu yahay ruuxii laba yani ruuxii ilma uu u dhinto oo u saqiiro fadliga uu leeyahay xadaanaa ismaaciil ibnu aweys ismaaciil ibnu aweys qaala xadaanii malik ibnu anas alasbuxi abu cabdillaahi can ibni shihaabin moxamed ibni muslim ibni shihaab azuhri can ibni lmusayib saciid ibni lmusayib can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal اllau alيh wasalam qaala wuxuu yihi laa yamuutu yacnii ma dhinto liaxadin ruuxu ma dhinto min almuslimiina muslimiinta ka mida alaaatun saddex oo min alwaladi yani markaa awlaadiisii iyo carruurtiisii ka mida oo fatamasuhu marka ay taabato annaaru naari ay taabato yani naari ma taabanayso waay ilaa taxillata alqasami dhaarta xalaalowgeeda dhaar furyadii mooyaane buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh dhaar furyaduna waxa jidka siraad marka laga gudbayo waata ilaah yidhi wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiya bukhaari iyo muslim iyo axmed ba way warinayaan xadaanaa camar ibnu xabsin ibni qiyaas qaala xadaanaa abi waa xafsun ibnu qiyaas can dalqi ibni mucaawiyata can abi zurcata abi zulca ibn cabdilaahi ibnu jariir can abi hurayrata ana imra'atan haweeney baa atat inabiya sal alla aleh wasalam nebigay u timi yacnii bisabiyin ilmo yar bay nebiga ula timi faqaalad waxay tidhi udcu lahu u ducee alla u bari tufta kutuf baad odhan lahaydeen soo maa kutuf u ducee ayib faqad dafantu waxaan aasay bay tidhi alaaatun saddex baan duugaye saddex horaa iga dhintay kan ducee faqaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ixtadartii yacnii waxaad weegaaratay waxaad isku dayrtay buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bixidaarin dayr oo shadiidin daran baad isku dayrtay buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo mina naari naarta aad iskaga dayrtay yacnii naar halkaad ka geli lahayd xijaab iyo astur baad haysataayo dayr adag baad naartii ka samaysatay awlaaddaa kuu saqiirtay darteeda rawaahu muslim imaamu muslim baa fi lbiri ku warinaya qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana cayaash ibn اlwaliid qala xadaana cabdilaclى ibn cabdilaclى asami qala xadaana saciid ibnu iyaas aljurayri can khalid alcabsiyi qaala wuxuu yidhi maata ibnun lii inan yaroo aniga ii sugnaaday ayaa dhintay fawajadtu calayhi waan u cadhooday buu yidhi wajdan cadho oo shadiidan daran faqultu waxaan idhi yaa abaa hurayra abaa hurayrow maa samicta min anabiyi sal alla aleh wasalam nebiga maxaad ka maqashay shay an shay oo tusaqii bihi yacni marka aad ku sabirsiinayso anfusanaa nafafyaasheeda can mowtaanaa kuwa yaga dhintayna aad nagaga sabirsiinayso qaala wuxuu yidhi samictu min anabiyi sal alla aleh wasalam nebiga waxaan ka maqlay yaquulu isagoo leh siqaarukum kuwiinna yaryaree idiin saqiiray dacaamiisu ljannati waa jannada lunlumadeeda lulumada sooma taqaaniin lullumadan biyaha had iyo goor ku jirta sida biyaha ay u laasimto baa ilmaha yar idiin saqiirayna uu jannada yani markaa u laasimayaa buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh xadaanaa ayaash cayaash ibn اlwaliid qaala xadaanaa cabdilacla ibn cabdilacla asaami qaala xadaanaa moxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar qaala xadaanii moxamed ibnu ibraahim ibni xaaris can maxamuud ibni labiid صaxaabi saqiir can jaabir ibni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal اlla alيh wasalam yaquulu waxaan ka maqlay isagoo leh man maata ruuxuu u dhinto man maata ruuxii dhinta lahu isaga alaaatun saddex ay u dhintaan oo min alwaladi yacnii awlaaddiisii ka mid a ah, oo faxtasabahum ku ajar dalbo ilaahay subxaana wa tacaala ajar kaga raadiya dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh qulnaa waxaanu idhi yaa rasuulalah rasuulka ilah wasnaani labana ka warram qaala wuxuu labana yani jannaduu gelaya qultu lijaabirin jaabir baan waxaan ku idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay araa waxaan u arkaa low qultum haddaad odhan lahaydeen waaxidan hal ilmoodoo noo saqiirayna nooga waran la qaala inuu odhan lahaa waaxidun midna uu odhan lahaa qaala jaabir wuxuu yidhi wa ana adunnuhu wallaahi aniguna waan u malaynayaa inuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu sidaa odhan lahaa xadiiskan aan ku khatimo wakhtigii salaaddu waa isbedelay oo shan iyo konton baa lagu gelaya hadda salaada qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana caliyi qaala xadaana sufyaan ibnu cuyeyna xadaana suhayl ibn abi saalixin can abihi can abi hurayra jaءat imraatun haweeney baa timi ilaa rasuuli lahi sal allau alيh wasalam bay u timi faqaalat waxay tii ya rasuula rasuulka ilaahayow innaa anagu laa naqdiru ma awoodno calayka dushaada fii majlisika majliskaaga iyo fadhigaaga ummadda khayrka aad ku farayso inaanu kuu nimaadno fawaacidnaa noo yabahoo nala ballan yowman maalin naatiika fiihi maalinkaa gudihiisa aanu kuu nimaadno faqaala wuxuu yidhi mawcidukunna ballantiinnu waxaa weeye beytu fulaanin hebel gurigiisa inaad isugu timaadaan ayib fa jaa'ahunna way yimaadeen lidaalika alwacdi ballantaa iyo madashaasay ku yimaadeen wa kaana waxaa ahaa fii maa xadasahunna wixii nebigu uu u sheegay markay dumarkii isu soo urureen maa minkunna idinkama mid ah imraatun haweeney oo yamuutu laha ay u dhimanayso salaasun saddex min alwaladi awlaaddeedii ka mida oo fataxtasibuhum ku ajar dalabta raalli qadaha ilaahay intay ku noqoto ilaa dakhalat iljanna jannada ayay gelaysa fa imra'atun haweeney baa waxay tihi wasanaanii labana ka warran qaala wuxuu yidhi wasanaanii yacni labana haddii ay intay u saqiiraan ay ku ajar dalabto ilaahay qadihiisa iyo xukunkiisana raalli ku noqoto aanay baroorano aanay ooyin alle wa watacaala jannadiisu ku galadaysanayaa imaamu muslim baa fii saxiixi ku warinaya wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab acla wbillahi towfiiq